الله عليكم ورحمة الله وبركاته nadwada gobolka kuley wuxuu ku saabsiisan yahay inuu nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ahaa raxmatan lilcaalamiin adduunkan naxariis alle uu naxariisanayay daraaddeed in loo soo diray wax ka sheega nabiga calayhi salaatu wasalaam wax laga sheegay qowmkii waadada aada u liita dadka wax ka sheegay taariikhda bini aadamka xadaaradaa soo maray tanbaa ugu liidata axadu kutaabihi marloo la yidhaahdaa wuxuu leeyahay xadaratuna hiya alula fi taariikh التي إذا طرح السؤال لها ما معنى الحياة جابت لا أعرف شيء أنا غير قلبي وحلي لي حضارة يضو تاريخ بني آدم كمرك لا يقبل وحضارة يقول الرسالة ويديا نرش ومحي معناها يقول هذا جرم ما يقول ضدك نرش جرم ما يقول دين الحمد جرم ما يقول وحضارة ugu day iyo dhac iyo boob badane dunida soo marto dhow boqolo milyan bay qabaan dilka daayo waa dadka daba xadaaradda gaadhay dadka intay dilaan inay haddana baktigooda lafaha bini aadamka intay soo qaataan sokorta ku cadaystaan soo maogid in sokorta si refiiner looga dhigo loo cado iyo casaanka looga saaro waxay isticmaali jireen boon jaarasa idhaahdo tumay maraykankana wuxuu isticmaalay rayligeeni si uu xaaqay malaayiinta ahaa lafahooda sokorta ku cadaysan jiray faransiiskuna milyan iyo barkii algerianka uu xaaqay lafahooda sokorta ku cadaysan jiray cadaalada nebi maxamed wax ka sheegaysa waata intay bini aadamka laysay labaatan kun oo madaxoo aljeeriyaan furkii dadka inta la qaaday museumska taariikhda lagu daawado weli yaala maalin dhaweyta waxoogaa soo bixiya oo lagu soo celiyey algeria maalin soo dhaweynaysay somaydan ku arkay tifiyada dadkoodii ay laayeen madaxyadoodii qayb ka mid oo ah dib loo soo siiyay haddana arka khisadooda halkaa gaadhsiisan tahay fransiiska filosofiyadoodii ugu waaweyn in ka mida ah, roje garudi baa wuxuu leeyahay xadaarada ninka caabi intay gaajo ku disho sanad walba lixdan milyan oo qof bay gaajo ku disaan u leeyi siduu ninka caduunu noolaada cadaarada caynkaasi hadday tiraahda nebi maxamed baan wax ka sheegaynaa runtii mala waxay ahayd inaan maanta iyaga wax kasheegooda u banbaxo oo iska daayo inta kale waayo waddada aada u yiita ayaa damacsan inay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegaan laakiin maadaama nadwada walaalaha qoondaynaya ee u qoondeeyeen inaan u ka waramo naxariistii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi moxamed wakti dunidu ay dayow ku jir ay xaqarada biniaadamka dayow ku jirto oo wax u saxanaani jirin oy madow ku jirto hadday tahay aragtida iyo caqaayidda hadday tahay nidaamka ijtimaaciga iyo calaaqaadka xidhirka biniaadamka dhexeeya hadday tahay nabad iyo silmiga iyo waxay ku salaysayiin dhan kastoo laga eegaba wakti ay madow dunidu tahay ayaa ilaahay subxaana watacaala nabiyullaahi maxamed soo diray waxaana ilaahay cinwaan uga dhigay rasaaladiisi marka wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ruugmaanaan soo dirin baa ilaahay leeyaha tahay mooyaane naxariis caalamkana ugu naxariisana isaguna nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska imaami daarami addaarami iyo bayhaqiba fi shucab imaan ay warinayaan sheekh albaani saxiix ku tilmaamaya ku leeyahay ayuha annaas innamaa ana raxmatun muhda warqadoo war naxariis laydii soo hadiyeeyaan bay nabigu leeyahay hadiyad ilaahay idiin soo diray oo naxariisa baan hayu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam gaaladii intay dhigtay ay saxaabadu yidhaahdeen yaa rasuul allahi udca cala almushrikiin ilaahay rasuulkiisiyo nimanka gaaladan ila haba markaasuu nabigu wuxuu saxaabadu ku yidhi innii lam ubcaf lacaan caana wa inamaa bucistu raxma layna soo saaray sanaga weliba dadkaan lacagada inaan wado ee waxaa lay soo bixiyey bunabule inaan dadka naxariisu karno saxiix muslim baa soo warin idan nabigu calayhi salaatu wasalaam isaguna wuxuu isku tilmaamay markuu iska hadlaya inuu raxma muhdaa yahay waxaa loo soo dirayna naxariista ilaahayna wuxuu siqada qasriga sheegaysa ee nafyi iyo ifbaaq ku aroortay waxa uu ku tilmaamayaa nebi maxamed waxaa loo soo diray inay tahay naxariistu ibnu cabaas tarjamaada qur-aan baa wuxuu ku tilmaamaya raxmaduu dadkoo dhan u yahay oo inta rumaysay dee rumayntiisay ku liibaanayaan intii xataa la dagaalamaysay aan rumaynin waxay ka nabadgelayaan buu halaagii iyo qaraqi istisaalkii ummadaha nebigooda beeniye lagu samayn jiray imaamu qadarina ra'yigaasu rajaxay waxaa xoojin kara ra'yiga amaan leenahay xadiidku nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam muslim ku yaala in allaha ida araada raxmata ummatin min cibaadihi qabada nabiyaha qablaha فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فهلكها وهو ينظر فأقر عينيه بهلكتها حين كتبوه وعصوا والنبي الله عليه الصلاة والسلام إلهي أمد هدوه ربعي أم حريصه يروا ولد قبا نبيون في ريونا لما تنوض من الله sahan ama farad cid u sii horeysa ayuu u noqdaa ummadda khayr xagga alla wasiirkaas haddii ummad ilaahay balaayo la doonana iyadoo joogto markay nebigeeda beeriso ayaa iyaga la halaaga ummadda nebigu jooga la halaaga waa dad inkaari ku dhacdayna nebigu tilmaamayo calayhi salaatu wasalaam ayuha laxiqa kaana yuriidu si kastoo loo reebo iyadoo baadiyaysan fikirka iyo bidaca iyo khuraafaadka iyo dulmiga iyo basharka la adoonsanayo iyo dadka la gumaysanayo ay dunida maanshaysay oo meel kasta ka taagan tahay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nabi maxamed soo saaray ambiyada kale ilaahay wuxuu ku tilmaamaya waa aqani raxmatan min cinda laakiin nabiyullaahi maxamed waxaa lagu tilmaamay isagu naxariista weyna isaga ka ilaahay soo إلى أن القرآن كله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم إلى حكي نور nuurka waxay mufasiriintu ku fasiraan hadalkan inuu nabiga yahay calayhi salaatu wasalaam nuur iyo kitaab mubiin ah labadaas aydin yimi baa alla leeyahay subxaana wa tacaala waxaanu yimi dad inuu dulumaadka mugdiga ka saaro oo bini aadamku maankiisu inu caafimaado oo wuxuu kalaadeedego oo ruuxdiisu xasisho oo wuxuu u nooliyay uu darto oo dunida wuxuu u joogo uu fahmo taasaa naxariis ugu weyn nabiyullaahi maxamedna naxariistaas waxaa ilaahay leeyahay wain tutiicuuhu tahtadu haddaa maqash haddaa adeecdaan waa haruunaysa haddaba waxaan leenahay khalqigo dhan buu nabigu u ahaa calayhi salaatu wasalaam maxamadiis uu horey ummaddiisu u ahaa oo ummaddii iyadu maxamed loo soo diray muuminiinta noqota ilaahay wuxuu leeyahy laqad jaa rasuulu min anfusikum casiizun calayhi ma canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra raxiim waxay idiin yihi ilaahay leeyahy rasuul idinka tirsan wa casiizun calayhi ma canidtum ay ku adag tahay dhibtiinu naxariis weydanaya daraadi xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim ilaahay wuxuu sameeyay markaa ra raxiim inuu yahay dadka muuminiinta dhib kastoo soo gaadhaan inay dhibayso waxaa kugu filan xadiidkii saxiixa muslimka ku yaallay nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu habeenkii kaco isagoo akhrinaya aayadda qur-aan ee ilaahay la in tucadibhum fa inahum cibaadu wain taqfir lahum fa innaka anta alcasiizu alxakiim aayaddaa nebi ciise u lahaa inaga dadkuuna cadaabtanu addoomahay haddaadu dembi dhaaftana adiga awood badan oo xikmad badan ayuu nebigu wuxuu bilaabay habeenkii isagoo ducaynaya ummadda u ducaynaya allaahuma ummatii ummatii ummatii buu yidhaahdo oo ooyo naxariisuu naxariisanay ummadiisa inaan ilxaanada ayuu habeen dhan ooyayay oodayay ilaah uu ummadaydi dabeetana jibriil baa loo soo diray subxaanahu watacaala inashagoo og ayaa waxaa layihi jibriil waxaad weydiisaa wamaa yuqiik maxaa kaa oohinaya nabigu calayhi asalaatu wasalaam wuu sheegay ma dabeetana ilaahay subxaanahu watacaala jibriil wuxuu usoo furo uu ku yidhi innaa sanurdiika fii ummatik walana ummadaada waalidkeeda waa kaga qaaligeliin yaba ilaahayay subxaana wa tacaala kuguna xumayn yaba ilaahayay subxaana wa tacaala idinana xigta sidiis waxa uu tilmaamayaa siduu ummadda ugu naxariisanay iyo siduu walwalka uga qabay caaisha iyo xadiis kaloo xasan oo sheekhalbaanu ku tilmaamayo ayaa rasuulilahi rasuulkiisa yawniy ducee markaasuu nebigu yidhi اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تاخر ما أصرت وما أعلنت إله عائشة ذنبيgeedii hore iyo keeni dambaba dhaaf waxay qarsatiyo waxay kor yeeshayba ilaah u dhaaf markaasay aada u qarsashay caaisha ilaa iyo madax uuranisay si u qarsanaysay markaasuu nabigu ku yidhi ayusuruka ducaa ducadayda talmiid farax gelisay wamaa lilaa yasuru min ducaaiha وفساد الفرح بين البيت وحنا نقول والله انها لدعاء لامتي في كل صلاه ilaahay waa ku dhaaftee nebigu wuxuu leeyahay calayh isalaatu wasalaam allaan ku dhaaftee waa ducada umadayda uu duceeyo salaad kasta salaad kasta buu nebigu fadiga soo ducayso waa ducadan salaad walba ummadayda ugu duceeyo kuwaas waa siduu ula dhaqmeeyey wax ka bina umadiisii hadday dabeetna cadowgiisa siduu la dhaqmayo maanta waxyaalaha tashwiiha islaamka ku sameeyeen noocii kaa loogu soo bandhigaa markaad ugu soo babadeen maydhaahdo waxaa ka mid a xadiis si qaldan ragga badhay u adeegsadeen nabigu calayhi isalaatu wasalaam xadiidkaa saxiiba waxaa jira maalintu kacbay markaasuu wareegay sallallahu alayh wasalam diinta quraysheedna ay meesha ka dhigo ayuu soo wareeg markaasay caalamin qofku jees jeeseen oo maayo uuna ah wareegii labaad wadadna soo maro sidiisi leen bay u caadiyeen oo maayo kaasuu dhaaf wareegii saddexaad wadadana soo maro sidii oo kale u caadiyeno haddana u maayo intuu ku jeestay buu markaa nabigu wuxuu yihi macshara quraysh أما والذي بعثني بالحق لما جئتكم بالدم وقت يقول قريش إلهي ما كنت أعطيت قال لي حق المصاصرة كنت أعطيت دور على أيدي ولما كان عالي أي النبي هو وجهه تذكر وحي موته إن يتوقع سبطان ما بدأ أنت للقوية الله تواصل لما كان عالم بسلام بينهم الله صار ولا يعلم waa tirar lagu ummadda muslimiinta saasha isweydiin kale waxa weeyaan haddii ilaahay dowladoo ku tilmaamo waama arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin markay ku jeesjeesayeen uu jawaabtigu weedhaa ku yidhiyeen markuu ka gacan banaaday roonaaday suguula dhaqan makay ka saaray masay tume maasuu ka tegi markaasuu tegay qaar sida wada taqaaniin markaasay carabtiiyo dadka xunxun ku direen kaasuu ka soo noqday isagoo dhiigu da-ayo caraba haystay iyo sidii u warwarsanaa maan garanin buu yidhi nabigu ilaa qofkuma la ay dhahdo markay marayaan miiraa deeqday meesha aan maraya ilaahay baa malagu soo diray malagu quuraha loo soo diray waxaa la yidhi labada qolodan sida kuu galaysa reer marka haddaad farto akhshabeed labada quurada heerera ka xigaad ku shaba ka saaraya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuui waxaan ka rajaynayaa dhabarkooda kuwa ilaahay caabudaan ilaahay u shirigiyey in alabka soo saaro naxariisu u naxariisanaya darka koob iyo labaatan sannadood bayla magaaladaya koob iyo labaatan sannadood wakti ku dhadhow sanadkii sideedaad ee hijiriyada muqtay nabigu calayhi salaatu wasalaam laba sano sulxiiyo u korka koob iyo labaatan sano iyagoo la dagaalamayay ayuu ku xorka uu magaalada ka qabsada markuu soo galay inuu odhan madaxa ka wada duroo laabta u saare war maxaa filanaysaa ku kayi maxay ka filanaysaa waa isu bihibihim dabeetana wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam idhabuu faantum ulqulaqaa awlaada turiba calaykum ilyoom sida riwaayada xasanka tilmaamayso canaanimaanka korkiina maaha iska tira wayaqasa dabcan waa jirtaa qof iyo laba iyo saddex la dilay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam amre in la dilo sanaadiidooda ka mid ah sanaadiiddaa waaweyn mooyaane in nabigu dilo kale ma jirto oo amre in la dilo laakiin dadka fadhay isku dababurtay diintu oo dad badan lahaye de waxay noo socon nabigu calayhi salaatu wasalaam gaaliyo muslimka naxariistaasi kula dhaqma oo noloshiisu naxariistaasay dhammaan leehay oo markuu xoog bardo kaa wax cafiya naxariisadiyo ilahayna wuxuu naleeya diinta barxana soo dejiyana noloshaydu tugadi allahu liyukafifa cankum wa alinsaanu daciifa nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waa talileeya laba arrin lama dowransin ilaa yashtaa aysarahumaa maa yakun isma ilaahay wuxuu dooranaya laba arrinoo kasta kii fudud inta dembi ahayn ilaahayna qur-aan wuxuuna leeyahay maa yafcal allahu bicadaabikum in shakartum wa amantum wa kaana allahu shaakiran caliima oo ilahay ducaa baabkiina ku falaya yaa ciqaabtiina haddaa ilaahay u mahadnaqdaan oo aamintaan aan rumaysaan ilaahayna waa shaakira caliima waxau nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam naxariistiisa tilmaamaya sida uu dadka ugu dadaalaya inuu naar uga badbaadiyo ugu naxiyay nebigu alla tilmaamaya aniga dadku waxaan isku nahay sidii nin dab shirtay oo bahashan baalaweynku ku soo ururtay oo dabeetana ka celinaya xidhiweynka ku soo ururta dabka iyo meelaha laga shido waxaa jiraan xayawaano yaroo duulduulo oo ku soo ururo dabka kuwaasuu ka celinaya sidaa ninkaa dabka shitay kuwa ka celinaya ayaan ahaanu nabigu leh calayhi isalaatu wasalaam midii ka celinaya idina way isku sii muqiiqayseen anna guntigahadan hayaanu nabigu leeya calayhi isalaatu wasalaam naxariis daraaddeed ayuu guntiga u hayay dadka nabigu calayhi isalaatu wasalaam ayuha laxiba waa kuwa intay diigga ka keenaan u lahaa allahuma qfir liqawmi fa innahum laa yaclamuun ilaahay utoofay u naxariiso dambigood dhaaf waxba garan maayaan ku tilmaamayo nabigu calayhi isalaatu wasalaam waxaasoo dhan waxay naga daawayaa ama waxay tilmaamaya tilmaamayaan naxariista uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ummadda u hayay iyo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu soo diray meynay naxariista mucaamalaadkiisii fardiga ah ee dadka si uula dhaqmaya haddayn wax ka tilmaamno waxaynu maqaana salaad uu markaasuu ilmo ooyaya isagoo sida salaada dheere kas u khadmijiyo salaad buu bedejiyo isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa aan dareemay ama waxaan u ka naxay nabigu calayhi salaatu wasalaam hooyadaas u dareemaysa ilmaheeda oorinteeda daraadteed uu salaada u fudaydinay waxau nabigu calayhi salaatu wasalaam maqankiisu aha dhinacraadiya masaajidka soo gala kuwa gafa siduu ula masaajidka soo gala ay halkaa qadamu yeelafaaftuna iska kaafay dabeetana waa la kuhaabiyo waa la maray laa tujrimuuhu wakaadaha ku gooyne iska daya haska kaada dhammaysta buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam markuu dhammaystayna waxa uu sheegay nabigu saxaabadii laba baadbaabiyaa soo qaada baabidiyoo u shubau nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam isagiina waxaa loo sheegay aayada masaajidana loogu talagelay kaadiniyo wax kamid ilaahay dikrigiisa iyo cibaadadiisu inay tahay wax loogu balaa waxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisana uu ku boobinayay inay kuwa naxariistaan sidaa ugeed ayuu wuxuu lahaa waxay idhaahdeen waladii nafsii biyadih laa yaqac allahu raxmatahu ilaa calaa raxiibimin ilaahay ugu dhaafeal naxariistiisa marqigiyo qof raqiiba mooyaane markaasa idhaha oo kulligay waanu naxariisannahay markaas nabigu uli uma jeedo saaxiibku saaxiibka waxaa u naxariisteen yarxamu nnaasa kaafata baan jeedaan nabigula mid dadkoo dhan u naxariista wuxuu nabigu inoo tilmaamay man laa yarxam laa yarxam qofka aan naxariisan inaan ilaahayna subxaana wa u naxariisan inamaa yarxam allahu min cibaadihi raxamaa kii dadkunadu weymaa ya dhunkaday yiri waa ku dilaya dhunkadarmada ma dhunkanee sida soomaalidu mid adaduuna ahaa dabeetna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi maxaa kuu sameeya haddii ilahay qalbigaaga naxariista ka saara raxmadda ka dhunka ayuha raximta waxaa leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam naxariistiisu waxay gaarsiisay xayawaan bay u naxariis lacana allahu man matala bilxayawaan allahan cadaaboodii ka tabdiil ku sameeya xaywaan ama ninka wax lagu mugtamo ka dhigta ama uu nabigu noo tilmaamo war xataa neefka haddaad gowracaysaan gowraca haraajiya oo neefka aad gowracayso gowraciisa u naxariiso hagaajigu nabigu tilmaamaya haddaynu isnaano ka warna intuu nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiisu raxmo iyo naxariis ku saabsan ee ummadda ku irshaadiyey waktigeenu haysana uma bila waxaan kusoo koobayaa maadaama waqtiguu gabagabayska yahay ilaahay diintan ciwaankeeda wuxuu ka dhigay naxariistaanta ilaahay isagoo dadka u naxariisanayo nebi maxamed soo diray nebi maxamed a fii daatihi wa fii risaalatihi wa fii mucaamalatihi linnaasi naxariista isagu shaksiyan raxmaa allaynu ahaa ilaahay soo diray diinku sidayna naxariis xagga qabdi ka timeynay tahay oo bini aadamka tii hayo wareerka adduun ka saaraysa aakhirana uu ku badbaadaya dhaqankiisa iyo mucaamaladiis iyo ficilkiisuna nabiga calayhi salaatu wasalaam uu gaar iyo muslim iyo xayawaan iyo dhirba kula dhaqmo nabigu calayhi salaatu wasalaam xayawaan neef geela wejigo ilmaynayo aqiimayo ah markaasuu yidhi war neef neefkayniya hebel baa leeya nin nasraanta ka mid a loo ninkaas arkaaga wuxuu war neeftani wuu ii cabanaya waxaan ka cabanayaa inaad ku shaqayso aad baajaysiisan yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam naxariistiisu ilaa xayawaan bay gaadsiisnay ilaa basharka ilaa khalqiga dhammaantii laakiin dad baa maanta isku dayaya inay aflagaadeeyaan aflagaadana waxba yeeli mayso nebiga cadamadiisa iyo weynidiisa iyo magaciisa iyo naxariistiisa laakiin innagaada inooga baahan weyn inaynu booskeena qaadano oo maamulku uu wixii xil saaran qaado oo culammadu intay sheegi karto sheegto oo rijaalul iclaam wax kalaba way xadaysiiyaan ay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam si qab uga hadlaan oo inta aftaha kaada ka dhigay ee gabayee heeskii qur-aanku ka tirin kartaa dee nebi maxamed masaasidkiisu lahaa uun waa waaraq wadakunjibiiloo kula jira waaraqe inay dee waaraqka yar markooda qaadaan oo nabigooda u tiibiyaan dee hilku maanta waxaa muslimku inta uu taagaiya ku soo hadhay waxaa ka mid a warkaa wuxooda iska daayo haybsaniin inaan yeeli karaysa markaa wuxooda iska daayo oo haybsani u dhiban maysiba oo halkaynu wada yeeli karayno idaa nabigeena calayhi isalaatu wasalaam waynu dayin waana kas innaga layda oga danley wixii isaga ka soo horona qaaduma ka yahay waxa qariibka waxa ka mida dee gaalada mid caqli leelagama waayo wasiirwasaqajiyaha finland baa hadoo wuxuu yidhi haddii ay ka hadalla buu yidhi dadka mudow qaanunka cunsuriyadda ku qabanaya buu yidhi wax lagu ohan sugishaas dadka midabkana hadda laga hadlo haddaan yuhuudka hadlaan waxaa lagu odhanaya waa mucaadaadku saamiya faransiis gudaheeda yuhuuddaadiya maxaqal ka dhacday jamal dadkii u gelaya haddaad tiraa war tira intaan way ka yaray waa lagu xidhaya hadda maaha lama gudbiyo waxa waa la maraysaa tiradu intaan way ka yaray haddaad tidhaahdo xaq ma lihid waa mucaadaadku saamiya qaanuun baa faransiisku saxa ah in la xidho haddaad idhaahda weli dumarka ka hadasha waxay odhanayaa weli waayo sidii dumarkii xaqilaada dumarkoo dunidooda baa ku qayaynaysa laakiin weli muslimka haddaynu wax ka sheegno waxay idhaahdaa weli xuriyatu tacbiir waa gaal wakaasa u hadlaya marka muslimka laga hadlana xuriyatu tacbiir baynu wasa caraba marka kuwa kale laga hadlana waxaynu ku tilmaanaa inay qawaaniin ay ka taalo idan waa dan lagaalay laakiin mid baan idiin sheegay dadku inta badan waxay dhahan yahuudiyo wadadoodii waa ragbaga wax iska celiyo yahuudina iyo ragnimadooda waa kalaba yahuudi waa ragga wax iska celiyo wararkaas faransiis u sandulleeyey ay yidhaahdaan dabadeeda qofku wax ka sheega wayna ninkii wax iska celiyo bay kugu dulaysaa miskiin baa miska la tuuray soomaaliya ku maahmaado gabadhaada ibaa kuli salaadu asalaamu calaykum waraxmatullah